saddex iyo tobanka bisha saddexaad labada kun iyo labaatanka caawa ilaahay fadligii subxaana wa tacaala waxaan halkan ka bilaabi doonaa oon ka bilownay kitaabkii sunan nasaa-i wax badan maalintii arbaciinka ilaahay subxaana wa tacaala uu noo qadaray inaan bilowno afar sano ka hore ilaa maanta ama caawa oon u fadhina bilowga kitaabka sunan nasaa-i in badan waxaan ka dhihi jirnay bad-an bikitaabi اlarbaciin waintihaa bisunan wasaxiixayn sunankii iyo saxiixaynkii kii u horeeyey ayaa caawa ilaahay fadligii subxaana wa tacaala ilaahay uu noo hirgeliyey noo taabageliyey inaan bilowno allihii noo taabageliyey inaan arbiciin soo bilowno soo gaarno sunan nasaa-i caawana isaga aan bilowno allahaas ayaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu noo taabageliya noo dhammaystiro afarta sunanka iyo saxiixeynka inaan dhammaystirno annaga caafimaad iyo amni iyo towfiiq iyo imaan haysano ilaah waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala hawshaan culus oo caawa aan bilownay intii hore markii loo eego ama loo fiiriyo axaadiista nabigeena sala allahu aley wasalam axaadiis waxay ahaayeen aanan sanad lahayn axaadiis waxay ahaayeen si fiican loo soo shukulay laga soo shaqeeyey kadibna un muxuu ahaa eh, soo qaad oo muxuu ahaa akhri kuna dhaqana iska ahayd hadda laakiin axaadiistii oo xanshirkeedii qabta oo muxuu ahaa saxiixeedii iyo daciifkeedii sanadkeedii rijaasheedii wadato ayaa caawa halkan ka bilaabanaysa waana umahata sit culimmada kitaabaha u yaqaanaan wax sahlana ma ahan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wax agtiisa ka culus lama arko alla agtii wax ka culus lama arko wax walba alla agtiis waa ka fudud yihiin subxaana wa tacaala markii ilaahaygii noocaas ahaa iyo ka wanaagsanba waxaan ka rajaynaa kana baryaynaa rabbigan subxaana wa tacaala inuu noo yasiro bilowgan aan bilownay inaan kaamilna kitaabkan iyo shanta kitaab oo kale oo isaga daba taalla biidn lla wajal caw kitaabkan bilaabayna sunan nasaa'i weeyaan tarjamadiisa iyo hawshiisa insha allahu tacala waan geli doonaa laakiin waxaa isweydiis mudan lixda kitaab oo loo yaqaano alumhaat sit waa bukhaariga iyo muslimka iyo abu daawuudka iyo tirmidiga iyo nasaa'iga ibnu maaja lixdaas kitaaboo iyaga ah waxaa u horeeya sida asalka ah bukhaari iyo muslim ayaa u horeey kadib ayay sunanka imaanayaano kee la hormarina waa maxalulkhilaaf laakiin liskuma diidana in labada saxiixayn la hormariyo maxaa marka keenay annaga inaan maanta hormarino sunan annasaa'i laba arrimood ayaan isleeyahay cillad aan ugu dhigi karnaa tan koowaad waxaa noo soo hormaray ood ogsoon tihiin kitaabkii qiimaha badnaa oo sagaal iyo sagaashan cashar aan ka dhignay ilaahay subxana wa tacala asmaadiisa xusnaaga ah sagaashan iyo sagaalkaas magac cashiro la eg kitaabkii aan kusoo khatinay oo ahaa alwaafi maa fi ayaa noo soo hormaray kitaabkaas wuxuu yahay alwaafi bima fi saxiixayn saxiixaynka waxa wixii gudihiisa gudahooda ku jira ayuu waafiyey ama soo ururiyey amaba koobay macnaheeda waa noocaas oo axkaam ahaa ama axaadiista macaanidooda ayuu kusoo soo ururiyey maadaama aan soo marnay marka noocaas oon axaadiistii bukhaariga muslimka inteeda badan amaba nuxurki nuxurkii labada kitaab aan kitaabka ku soo qaadannay hamuunta loo qabo way badanta shaki ma lahan laakiin waxaa ka hamuun badan ama dadka ay ugu muxuu ahaa baahi badan yihiin in sunankii oo weliba axaadiid alaxkaamka aad ay ugu badan yihiin inaan u wareegno tan labaad inaan sunankii laftirkoodii aan kala hormarino oo sida asalkeed abu daawuud aan hormarino kadibna tirmidi lagu xijiya kadibna nasaa'i uu noqdo kitaabka afraad saddexaad uu noqdo cafwan ee sunanka ka mid ah ayadna saasay ahayd taana waxaan usoo hormarinay sideedaba markii camal aad qabanaysid shayga ugu adag ayaa laga bilaabaa sunanka waxaa ugu dhib badan ugu adeyg badan kitaabka muxuu ahaa nasaa'iga ugu dhib badan maxaa yeeley cilal ayaa ka buuxda axaadiista iyo rijaasha iyo socelcelinta iyo wax badan baa ku jira isaga marka hadduu rabbi subxaana wa tacaala noo yasiro inaan dhammayno famaa bacdahu aysar wa ashal wixii dambe waxay noqonayaan waxaad u fudud marka loo eega asaga culayska saaran marka labada arrimood ayaan insha allahu tacala kolley cillad ugu dhigaynaa cillado kalena waa iska jiri karaan ilahayna waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala bismai lxusna wa sifaati sidaan horeyba u barinay mar aan baryayno inuu ilaahayna waafajiyo inaan bilowna dhammayno ka faa'idna lagana waafaaido insha allahu tacala waxaan ka bilaabaynaa alimaam النasaaئي calayhi raxmatullah tarjamadiisa iyo isaga inaan qeexno wuxuu yahay imaam tirmidi imaam النasaaئي cafwan alimaam النasaaئي caleyh raxmat ullah imaam النasaaئي nasabkiisa iyo nisbadiisa waxaa la yidhahdaa magaciisa abu cabdiraxmaan ayaa kunyadiisa la yihahdaa abu cabdiraxmaan axmed ibnu shucayb ibnu cali ibnu sinaan ibnu baxr ibnu diinaar annasaa'i oo magaalada nasa la yidhaahdo loo nisbeeyey nairobi oo kale kenyawi oo kale sida hadda taqaanaan zanzibari oo kale maki oo kale madani oo kale annasaa'i waa sidaas marka sidaa weeyaan marka alimaam annasaa'i magaaladaas ayaa loo nisbeeyaa wuxuu ku dhashay magaaladaas nasa loo yaqaano sanadkii markaa hijrada nabigeena sal allahu alay waslam laba boqol iyo tobani shantii laba boqol iyo tobani shantii hijrada nabigeena ayuu halkaa ku dhashay magaaladaas nasaa la yidhaahdo waxay ku taallaa wadankii loo aqooni jiray bilaadi khuraasaan magac guud ahaaneed khuraasaan la dhihi jiray oo iiraan iyo turkmanistaan meesha hadda loo yaqaano iyo qeyb ka mid muxuu ahaa meesha la yidhaahdo afghanistaan ayaa intaasaa ah khuraasaan bilaadi khuraasaan laisku dhihi jiray marka wadankaas ayuu ku dhashay magaalo la yidhaahda nasa ayuu ku dhashay magaalada nasa la yidhaahda maanta waxay ku taallaa dalka loo yaqaana turkmanistan oo jamhuuriyaadkii midowga soveti uu gumaysan jiray ood ilaahay subxaana wa tacaala ka badbaadi hadda oo kasoo hoos baxay kazakhistan iyo turkmanistan iyo adarbayjan iyo dalalkaas dal ka mid oo turkmanistan la yidhahdo ayay ku taallaa magaalada nasa la yidhaahdo magaalada nasa la yihahda marka caasimada cishqa abaad ayaa la yihahda turkmanistan cashq ama cishqa abaad ayaa la yihahdaa caasimadooda caasimadaasay ku dheganta waxba uma jirto sideed iyo toban kilomitr ay u jirtaa magaalada uu imaam nasaa uu ku dhashay waxaa la yihahdaa nasa magaalada caasimada oo a turkmanistan ayay u jirtaa sideed iyo toban kilomitr cishq abaad ay sideed iyo toban kilomitr u jirtaa weyaan nasaamaxa lagu bixi marka muarikiinta waxay leeyihiin markii magaalada la furanayey oo muslimiinta ay meesha jihaad ku tageen magaalada ayada ah ayaa magaaladii raggii ayaa ka cararay markii ay maqleen ciidan baa soo socda raggii oo dhan ayaa faarujiyey markaasaa dumarkii iyo caruurtii maa meeshii looga tagay dumarkii caruurtii ayaa meeshii looga tagay raggii haddii ay yimaadaan mujaahidiinta ah cid meesha ku noolba lama arka dumar iyo carruur unbaa dhooban meeshii markaas waxay war waa ceebe meel dumar iyo carruurbas ay joogaane raggiin ay ka carareena furitaankeeda aan furanayna aan dib u dhiganno ilaa raggii ay usoo noqdaanoo meesha rag rag mxua ka hor yimid ay noqdaan waxaad yeelaysaan ha nagu caabayn meesha hanagu shaar dilaacinana ee naga dhaafa ee dib ha loo dhigo nisaa oo dumar ah iyo annas oo dibdhig ah labadaba muxuu ahaa magaalada saa ayaa loogu bixi ay leeyihiin walcilmu cinda allahi caza wajal imaam النasaa'i calayh raxmat ullah rixladiisii markuu cilmiga dalbaayey meelo badan ayuu cilmiga u maray cilmigan maanta aad aragteen oo telefoonka jeebka kugu jira intaad kala soo baxda kadibna wax alla cilmi aad helaysid sidaan ma ahaan jirin hal xadiid ayaa magaalada madiina inta looga soo lugeeyo ama laga soo raaca neef geela muxuu aha lasoo qaato amaba faras ayaa shaam iyo suuriya loo imaan jiray hal xadii dartiis oo weliba in la hubsado basa ah. inaan la aqoonin ma adiikaas in la hubsada ayaa loo imaan marka labaatan iyo toddoba kun oo kilomitr ay culimada qaar ay lug ku mareen ayagoo cilmi dalbayaan marka cilmigan maanta ilaahay uu saan yasiray saan ma ahaan jirin sidaa awgeed alimaam anasaa'i caleyh raxmat ullah isagoo yar ayuu cilmiga dalabkiisa bilaabay khuraasaan oo haddaan ka warannay oo dalkiisa ah iyo xijaaz oo maka iyo madiine iyo daa'if iyo inta ku hareeraysan ah iyo ciraaq iyo shaam oo afar dal hadda ka kooban lubnaan iyo falastiin iyo suuriya iyo shan dal ka kooban urdun iyo lubnaan shaamna wuu tagay sidoo kale waxaa weeyaan eh, masar ayuu marka dambe ku dambeeyey u degay deegaanka noqday dadka masar degay istitaanka sameeyey ayuu ka mid ahaa markaasaa wax alle wii xufaad ahaa oo cilmiga xadiista xadiidka nabigana sal slam iyo diinta islaamka doonayo dhan ayay halkaas usoo wada xirnimo doonteen oo isagay soo aadeen weyaan alimaam anasaa'i caley raxmatullah cilmigiisa marka meeshuu ku faafiyey intiisa badan amaba uu inta markuu sheekha noqday uu ku sugnaa masaray ahayd kadibna aakhira cumrihi sanadkii u dambeeyey uu geeriyoonayay caleyh raxmatullah ayaa wuxuu u safray uu u baxay ilaa dimishq suuriya magaalamadeeda ayuu u baxay iyo ardi shaam markuu halkaas tagay ayaa wuxuu la kulmay dad badan oo aad u badan oo sayid cali aan la tusi karin radi allahu taala arda amiir almuminiin cali bin abi aalib lama tusi karaba intooda badan waxaa weeyaan waxay ka arkaan inuu nin fiican uusan ahayn amaba ay ka xaglinlayaan ugu yaraan markuu arrinkaas arkay ayaa imaamka wuxuu sameeyey anasaa'i kitaab wuxuu alifay uu qoray la yidhaahdo khasaa'is alimaam cali radia allahu tacala arda sifooyinka iyo tilmaamaha iyo manaaqibta iyo wanaagga uu sayid cali leeyahay axaadiista nabigeena sal allahu alay slam ku soo aroortay kitaab ayuu alifay kadibna meeshana laba nin baa ishaye waa taqaanaano ahlulciraaqna waxay la jiri jireen sidaad taqaaneen sayd cali ahlushaamna waxay la jiri jireen sayid mucaawiya alayhimaa ridwaan ullaahi calayhima labadaa marka taageerayaasha marka sayid macaawiya ayaa meesha ku badnaa waxay yidhahdeen marka haddii aad marba aad cali fadaaishiisa aad qortay fadaaishii sayid macaawiyana qor oo wax ka qor oo kitaab ka alif markaasaa wuxuu yidhi maxaan ka alifaa laa ashbaca allaahu banaka xadiidkaas unbaa wax muxuu ahaa oo weliba nabiga calayhi slat slaam uu ku habaaray kaas baan muxuu gacan ku hayaa xadiid kale oon ku ammaanaa mucaawiya miyaa ii muuqda saasuu yidhi laa ashbac allahu banaka calooshaada ilaahay ma dharjiyo nabigeenana sala allahu calayhi waali waslm saad ogsoontihiin qof hadduu habaaro ama qof uu caayo ilaahay wuxuu ka baryay subxaana wa tacaala inuu ugu dhiga dembi dhaaf iyo darajo saramarin ayuu nabigeena ka dalbay rabbigeen subxaana wa ilahayna uu ka ajiibay marka macay bay u noqonayseed macaawiya mis amaan bay u noqoni maadaama rifca iyo darajo saramarin lagu siina macaayb ay u noqoni may fadaail ay u noqonaysaa hadalkaas ayaa muxuua ah ka soo baxay masaajidka marka aljaamic alumawi masjidka weyna iro bani umaya saldhigooda ahaa oo jaamic alumawi loo yaqaano ayuu ku jiray kadibna markaasaa wax alla wixii meesha joogay ayaa lagu soo yaacay sheekhi alimaam anasaa'i markaasaa laga jugeeyey raayaha laga jugeeyey qaarna waxay xodnay labada muxuu ahaa dhinac ayaa laga jugeeyey mid jiqil ku dhufta mid feer muxuu ahaa mid waxaa weya jilib u qaray wamaa ilaa dalik waa la jugeyey sheekhi cali raxmat markii la jugeeyey wuu xanuunsaday mar nin laiskugu taga waa taqana waa la burtay nin si fiican muxuu ahaa waa laga macaysay in saxa tacbiir rag ciil u qabay ayaa si fiican dadka ugu soo dhexgabaday kadibna aad baa loo jugeeyey amaba qooraha iyo raayaha laga jugayey amaba waxaa weeyaan dhinacyaha laga jugayey kadibna xanuun ayuu halka kala baxay wuu xanuunsaday halkii ayaa laga qaaday magaalo ramle la yidhaahdo oo ku taala filistiin ayaa isagoo xanuunsan la geeyey halka ayuu ku geeriyooday calayhi raxmatullah jugti ka soo gaartay arrinta ayada ayuuna geeriyooday caleyhi raxmatullah saddex boqol iyo saddexdii hijrada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam maalin isniin ah oo bisha safarna ay tahay saddex iyo ayuu halkaa ku geeriyooday calayhi raxmatullah sidaas ayaa raajix ah culimada qaar waxay leeyihiin bimakata maka ayuu ku geeriyooday laakiin sida raajixa ramle ayuu ku geeriyooday imaamka calayhi raxmat ullah culimada iyo shuyuukhda wax ka qaatay aad bay u badan yihiin waxaa ugu muuqmuuqda qutayba ibnu saciid oo noo imaan doono insha allahu tacala xadaanaa qutayba ibnu saciid ayaad wax badan arki doontaan insha allah casa wajal ayaa ka mid ah oo reer baqlaan ahaa baqlaan meel la yihahdo ayuu u aaday isagoo shan iyo toban sano jir ah sanad iyo laba bilood ayuu halkaa la joogay ood muxuua ah cilmigiisii ka soo qaatay maxamed ibn ismaaciil in la yidhaahdo bukhaarina qaar ayaa sheega lakiin sida raajixa alimaam bukhaari sheekhiisa ma ahan imaam muslim ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah alimaam tirmidi waxaa ka mid ah abu daawuud asijisaani alimaam abu daawuud abu kurayb ayaa ka mid ah suweyd ibnu nasr maxamed ibnu nasr almarwasi ayaa ka mid ah maxamud maxamuud ibnu khaylaan ayaa ka mid ah maxamed ibnu ah, bashaar oo bundaar loo yaqaan ayaa ka mid ah hanaad ibnu sari ayaa ka mid ah moxamed ibn cabdilcala ayaa ka mid ah moxamed ibnu muhana ibnu cubayd ibnu qays ibnu diinaar albasri ayaa ka mid ah, wahayrihim dad badan ayaa marka uu cilmiga ka qaatay oo sheikhuu ahaa caleyhi raxmat ullah karatu shuyuukh qofka inay shuyuukhdiisa iyo ragga muxuu ahaa wax uu ka qaatay ay badan yihiin cilmigiisa inuu muxuu ahaa fara badan yahay ama cilmigiisa uu kala duwan yahay ayaa laga loo daliishadaa weyaan arday aad u badan wa ka qaatay ragga muuqmuuqda ood wada taqaanaan ama qaarkood aad fahmi kartaan waxaa ka mid ah abulqaasim aabari ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah abu jacfar aaxaawi ya kitaabka waa taqaanaan saaxib alcaqiida ibrahim ibn xamed ibn saalix ibn sinaan ayaa ka mid ah abu cali alxuseyn ibn moxamed inaysaburi ayaa ka mid ah maxamed ibn caawiyat alaxmar alundulusi ayaa ka mid ah alxasan ibn rashiiq ayaa ka mid ah maxamed ibn cabdillahi ibn xawe xamza alkinaani iyo rag badan ayaa cilmiga ka qaatay calayhim raxmat ullaahi jamiica alimaam anasaa'i marka haddii xaaladiis ay noocaa tahay mansilada iyo booska uu joogo waa booske culimmada isku mansile ma ahan waa kala sarsareeyaan culimadana maxay ka dheheen alimaam anasaa'i caleyh raxmat ullah alimaam anasaa'i culimmada wax badan bay ka sheegaan horta tan koobaad waa muxadid ragga ahlu xadiidka ah oo xadiidka nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam loo yaqaano oo cid haba yaraatay ka difiri karto amaba cid muxuu aha muran ka gelin karta aan la arkin ayuu ka mid yahay qofka axaadiidka nabigeenna xambaarana siduu imaam shaafici yidhi man tacallama alxadiida qawiyat xujatuhu qofka xadiidka nabigeenna barta calayhi salaa slaam xujadiisa iyo daliilkiisa aad buu u xoogeysanayaa tan labaadna wuxuu alqaadi xilligaas qofkii qaadi noqdo oy raggaas culimmada intaa leeg ay joogeen qaadi laga dhigo nin sahlan ma ahayn sidoo kale qaadi ayuu ahaa alimaam ibn cadiy ayaa wuxuu leeyahay mansuul faqiih nin la yidhaahdo oo culimmadii xilligaas ka mid a ah, iyo axmed ibn xamd ibn salaam aaxaawi ayaan ka maqlay iyagoo lah abu cabdiraxmaan imaamu a'immati lmuslimiin muslimiinta imaamyaalkooda ayuu imaam u siiyey muslimiinta markii imaamyaalkooda imaamka salaada bixinayba saa u markii imaam la yidhahdo fii cilmi alxadiid waa martaboodhinka ugu sarsareeya qofka cilmi meeluu ka gaaro marka imaamyaalka iyagaa markii la soo ayuu isaga imaam u yahay ay leeyihiin labadaas caalim oo jaliileynka ah moxamed ibnu sacad ilbaruudi ayaa isna wuxuu leeyahay nasaa ayaa waxaan u sheegay qaasim almuaris nin la yidhahdo ayaan u sheegay wuxuu yidhi imaamun aw yastaxiqu an yakuuna imaama ama waa imaam ama waa imaamnimo uu mudan yahay weeyaan abu cali naysaburi ayaa wuxuu leeyahay annasaa-i imaamu fi lxadiidi bilaa mudaafaca waa imaam axaadiista nabigeena sal l sl imaamku ah iyadoo cid haba yaraatee ku garbini ama kula loolami aan la arkin cid isaga ku garab muxuu ahaa meesha ku yara cuslaynayso ama meeshii kula loolamays lama arko weyaan abulxusain almudafar ayaa wuxuu leeyahy waxaan ka maqlay culimmadanaga reer iyagoo abi cabdiraxmaan النasaa'i u qirayaan oo dhammaantood u shabadaynayaan u saxiixayaan inuu xagga imaamnimada uu ku horeeyo weliba aad u sii ammaanayaan xagga cibaadada habeen imaaninba iyo xajka iyo jihaadka iyo sunaanka nabigeena sal alla alay slm laga soo guuriyey inuu ku dadaali jiray iyo iska dhowritaanku iska dhowraayay majaalis الsalaaطiin aw sulطaan dadka madaxda ah meelaha majaalistooda inuu hoos orda iska ilaalin jiray arrinta iyada ah oo arrin muhiima ah. culimmada waxay ahaan jirtay qofka in lagu dura wuxuu hoos ordaa salaaiin dadka madaxda ayuu hoos ordaa haddii ninka culimmada taas lagu shabaday marba khatar weeyaan waa halis inkastoo alimaamu shawkani kitaab uu ka alifay qaadiyuu ahaa waad ogeydeen markuu joogay muxuuha yemanna culimmada reer yeman ragga madaxda ugu dhow ayuu ahaa ha u dhawaada laakiin wuxuu ahaa nin jari ku dhiiran xaqa inuu fara xumahana reebo ragga madaxda weliba xaqa ayuu wejiga ka saari jiray xumaana ka reebi jiray kadibna wuxuu alifay risaalo yaroo la yihahdo rafcu lasaatiin rafcu lasaatiin can abwaabi asalaatiin in muxuu ahaa tiirarka culculus laga qaado albaabada dadka madaxda ah yacni culays inuusan lahayn qofka haddii aad ragga salaatiinta u galo oo salaadiinta la saaxiibo ka warhaayo si xumaanta ay wadaanna ugu reebo wanaagga ay mxuu ahaa ay wadaanna uu garab galo wanaagga ka maqanna ugu tilmaamo oo geesinimada iyo mxuu ahaa lakabaqitaanka haduu leey dhib ma laha ayuu leeyahay alimaam shawkani caleyh raxmatullah laakiin asalka culimmada in laga fogaado ayay fari jireen marka dhaqankiisaas ayuu ahaa aimaam daaruquni imaam daaruqutni waa imaam اlcilal muxuu ahaa isaga xilligiisii la qabsan karta lama ayaa wuxuu leeyahay caleyh raxmatullah abu cabdiraxmaan muqadamu calaa kulli man yudkaru bi alcilmi min ahli casrihi dadka isaga la wakhtiga ahaa nin kasta oo cilmuulxadiid lagu sheego isaga ayaa ugu sarreeya ayuu leeyahay cid la boos istaagi karta lama arko alimaam taariqudni qofka markauu marba ammaano ninka asaga madaxa saaro weyaan alxaafid ibn aahir ayaa wuxuu leeyahay waxaan weydiiyey ninka la yihah sacad ibnu cali azinjani ayaa waxaan ka weydiiyey nin hebel ka waran nin daciif aha mise waa nin iqa ah lagu kalsoon yahay oo xadiiska la qaadan karo markaas wuxuu yidhi waa iqa ma hebel hebel waa iqa iqa iyo habti iyo imaam iyo xujo iyo awhaqu nnaas iyo cibaaraadkaas waa noo imaan doontaa insha allahu tacala kitaabka intaan wadno musطalaxaadka iyo waxyaabaha aan baran doonnay ka mid insha allahu tacala qofkii aanan aqoonin oo muxuu ahaa maraatibta ay kala joogaan saduuq iyo eh, wixii la midka ah waan ogaan doonnaa insha allahu tacala markaasuu yidhi waa iqa waa nin lagu kalsoon yahay xadiiskii la qaadan karo markaasaa wuxuu le waxaan dhahay laakiin ninkaas iqa leedahay alimaam anasaa'i wuxuu yidhi waa daciif adigana waxaad leedahay waa iqo daciif waa nin xadiiska aan la qaadanaynin markaasaa wuxuu yidhi yaa bunay ina liabi cabdiraxmaan sharطa fi الrijaal ashadda min sharط الbukhaari wa muslim qultu صadaqa fainahu layana jamacaة min rijaali صaxiixay albukhaari wa muslim wuxuu yidhi wiilkayow wuxuu yidhi abi cabdiraxmaan nasaa-i wuxuu leeyay shardi isaga u xirtay oo ragga markuu cilmi ka qaadana ama axaadiista nabigan uu ka warina shardi uu xirtay kuwa yaryaroo muxuu ahaa tabar daran kama qaato kuwan dhexdhexaad kama qaato meel sare oo cid muxuu aha gaari kartaan la arkin ayuu halkaasuu fadhiyaa cidda meesha soo gaarta ma ka qaataa shardi adag weliba shardiga isagaana shardiga bukhaari iyo kan muslim labadaba ka daran ka adag yacni shardiga ay xirteen alimaam albukhaari u xirtay iyo shardiga alimaam muslim ay xirteen shardi ka adag ayuu leeyahay ayuu leeyahay saas ayuu xirtay ayuu imaamka yidhi caleyh raxmat ullah markaasaa wuxuu leeyahay alimaam adahabi ayaa wuxuu le qultu sadaqa run buu sheegay zinjani sacd azinjani run buu sheegay maxaa yeelay rag badan oo bukhaari iyo muslim ay wax ka wariyeen ayaa dacfi uu ku xukumay caleyh raxmat ullah intaas waxaan ugu bixaynaa booska iyo mansilada iyo adadayga uu xadiidka nabigeena ku ahay sala allahu calayhi waaali wasalam qodobka kale caqiidadiisa caqiidadiisa caqiidat ahli اsunna waاljamaca caqiidatu ahli اlxadiid caqiidat asalaf الصaalix caqiidat saxaabati rasuuli اllahi sala allahu calayhi waali wasalam caqiidadiis halkaas ayay ahayd meel kale oo loo doona lama arko maxaa yeelay waa la yaqaanaa axaadiista uu soo wariyey abwaabtiisa kutubaha u alifay ayay ku wada cadda arrinta ayada waxyaabaha aadka ula yaab kale waxaa ka mid ah ibnu mubaarak ayaa nin la yihahda maxamed ibnu acyun waxaan ku dhah uu leeyahay hebel nin buu sheegay wuxuu leeyahay man zacama ana qowlahu tabaaraka wa inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii aayadda ayada ah qofkii yidhaahda makhluuqun waa makhluuq waa la uumay qofkii yidhaahdo fa huwa kaafir waa gaal ibnu mubaaraka wuxuu yidhi sadaqa runtiis waa qofkii ilaahay kalaamkiisa yihahda waa makhluuq wax la uumay weyaan waa gaal run buu sheega u yidhi alimaam anasaa'i wuxuu yidhi marka qaala anasaa'i wuxuu yidhi marka wa bihaada aquul anigana labadaas sheekh arrinka isku waafaqeen oo qofkii kalaamkii ilaahay waa makhluuqi yidhaahdo inuu gaal yahay anna arrinta ayada ayaan ku qowliyaa ayuu yidhi caleyh raxmat marka caqiidadiis waa caddahay in caqiidadii salafka lagu yaqaanay inuu maray waa caddahay weyaan xagga madhabka fiqhiga ah iyo madhabkiisa ma shaaficiyuu ahaa ma xambaliyuu ahaa ma xanafiyuu ahaa ma maalikiyuu ahaa inteed ku aadinaysaan ibnuaiir ayaa wuxuu leeyahay wuxuu ahaa shaafici yacni madhabka shaaficiga ayuu muxuu ahaa eh, ahaa weliba kitaab wuxuu leeyahay manaasik alxaj xajka manaasigtiisa uu wax ka qoray weliba muxuu ahaa calaa madhab alimaam shaafici caleyh raxmat ullah wuxuu ahaa nin aad iyo aad u xalaal marad badan weliba aad muxuu ahaa hubsasho badan ayuu ahaa arrinta ayada laakiin saaxib dakhiirat alcuqba sheekh maxamed bin aadam alitoobi xafidahu llah wuxuu leeyahay arrinta ayada ah sax ma ahan waxay ahaataba koleyba uun aad madhabka kuma fogo waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah xagga warca iyo xalaalmarnimada iyo hubsiga uu hubsanayey nin caalim aha oo la dhihi jiray alxaari ibnu miskiin ayaa dalka masr joogi jiray xaari ibnu miskiin marka nin sheekh ayuu ahaa gurigiisa ayuu marka ardayda alabata cilmiga ugu imaan jireen oo axaadiista nabigeena ka qaadan jireen sala allahu alayhi waali waslm waa loo soo gelaya waa loo imaanaya waa lagu dul ahrinaya wuu ahrinaya waa laga xambaaraya alxaari ibnu miskiin kadibna alimaam annasaa-i oo arday ah ayaa u yimid markuu yimid wuxuu libisany marka libiskan ofishalka ah hadda sacuudiga oo kale dharkooda ofishalka waxaa weeyaan mishlaxan bahalkan muxuu ahaa yara cabaayad ahaanta oo garbaha loo rid soo markin mishlaxaasaa rasmi ah dharkaasaan rasmi ah markaad nigeria meelaha joogtana koofidan yara weyn iyo dharkaan yara isku yara daysan soo ma arkin dharkaas adi dhar waxaa jira oo dadka yar madaxda iyo ay nooca ma ay xirtaan qaadiga iyo dhar gooni aad yar xirto marka asagoo ardaya ayaa isagoo dhar yara muxuu ahaa noocaas xiran ayuu usoo galay markaasuu alxaari ibnu miskiinna xoogaho waxaa ka yara fara ka yeelayoo raggan madaxda aho qaadiga iyo dowladda iyo iskuma ficneen aada iskuguma ficneen cilaaqadooda xiriirkooda ma ficneen waxaa laga yaabaa mogtahay ragga madaxda qofkii hadalkooda muxuu aha ku yara tuura way la coloobayaan marka wuxuu ka baqay marka in jawaasiis loo soo diro jawaasiis warkiisa marka naqliyo oo u geeyo muxuu ahaa ninkaas amiirka u geeyo ayuu ka baqay markaasuu isyiri warkan saa u libisan malaha dowladdiiu ka socdaa dowladdii madaxdiiu ka socdaa markaasuu fiijiye wuxuu yidhi ha ii soo gelin dib dambe halkaan haygu imaan dib dambe albaabkay ka u soo istaagin waxbana hayga dhegaysan wuu fiijiyey waa la fiijiyey imaam nasaa marka la fiijiyey wuxuu samaynayaa marka markii guriga uu soo xirta marka ardayda soo galaan guriga la soo xiraya kaadkaas bannaanka ah, albaabka ayuu fadhiisanaya marka dhegtu u raadhicinaya cilmi raadin bal arka halkaasu marka cilmigii ka dhegaysanaya axaadiista nabigeena wuxuu qoro iyo wuxuu xifdiyeba halka ka qaadanaya marka sidaa darteed cilmiga aad ka qaatay alxaari ibnu miskiin oo noo imaan doona insha allahu tacaala mxuu ahaa ahbaranaa alxaari ibnu miskiin qiraa'atan calayhi waana asmac ayaad arki doontaan isagoo lagu akhrinaya oo anna aan maqli ayuu leeyahay ma arkay xadaanaa ma dhihi kara mana dhahay warac iyo alaalmaradnimadiisa ka midta ah. insha allah in badan waana soo mari doontaa yani xadiidka xataa uu ka soo qaatay banaanka uu ka soo qaatay tugaysi waxaan dhahnaba iyo xeelays waxaan dhahnaba ma dhahay waan ka maqlay wuxuu leeyahay waa lagu dul akhriyey anna waan maqlaayey weligiis ma dhahay ilan uma ogoleen xadaana waxay tusinaysaa marka waracnimadiisa iyo xalaalmirnimadiisa ay tusinaysaa caleyh raxmat ullah kitaabka musanafaadka sheekhu uu qoray aad bay u badan yihin musanafaadkiisa waxaa ka mid ah asunan kubra kitab la yihahdo oo kitaabkan laga soo gaabay sidan oo imaan doonto insha allahu tacaala waxaa ka mid ah kitaabkan loo yaqaano sunan annasaa'i caam ku noqday waxaa kaloo loo yaqaano almujtaba kii la soo xushay oo laga soo doortay sunan alkubra oo kitaab aad u weyna ayaa laga soo xushay waxaa ka mid ah khasaais amiir muminiin cali bin abi aalib kii muxuu ahaa dartii loo dilay tahdiib khasaais alimaam cali fadaa'il الصaxaaba kitaab almanaasik alضucafaa wاlmatrukiin tasmiyat mashaayikh الnasa'i aladiina cafwan iyo dikr اlmudalisiin cushraة الnisa camal ywm اleyla fadaa'il qur'an kitaab اlcilm kitaab الnucuud walasma wالصifaat alimaam waljamaaca kitaabo aad u badan kitaab aljumca kitaabu lafaat nabiga erigiis calayhi salaat salaam xataa kitaab ayuu ka qoray kitaabahaas iyo kuwo kale oo badan ayuu qoray calayhi raxmat ullah intaas marka markii aan ugu gudubnay kitaabii uu qoray kitaabkaa hadda annaga horteenna yeelo oo caawa aan inaan bilowna aan u fadhinno waa kitaabkan almujtaba ayaa la yihahda sunan nasaa-i magaca loo yaqaano marka almujtaba ayaa la kii lasoo doortay dadka ahlu xadiidka iyo muxaqiqiinta asal ahaan waxay aaminsan yihiin kitaabka sunan nasaai asuqra inuu yahay afarta sunan oo tirmidiga iyo nasaa'iga iyo ibn maajaha iyo isaga marka lagu daro abu daawud tirmidi nasaai iyo ibn maajah afarta marka laisku daro inuu nasaa'iga ugu sayaxsan yahay axaadii saxiixa inuu asaga ugu badan yahay xagga daciifnimadan ugu yaryahay aaminsan yihiin asbaabteeda waxaa ka mid ah alimaam anasaa'i caleyh raxmat ullahi wuxuu aad ugu dadaalay inuu kitaabkiisan soo doorto intiqaa inuu sameeyo doorasho inuu sameeyo muxuu ka soo doortay kitaabkiisa weynaa oo la yidhahdo kitaab asuna alkubra ayuu alifay markuu alifay ood kitaabka asaga qoray wuxuu u hadiyeeyey raml joogay magaaladaas oo filistiin ku taalla ayuu u hadiyeyey u yidhi kitaabkan waa hadiyad ee muxuu ahaa ka faa'iidayso markaasaa wuxuu yidhi kullu maa fiiha saxiix wax alla wixii kitaabka sunan kubraa ku jiroo dhan ma saxiixa markaasuu yidhi maya saxiix ma aha markaasaa wuxuu yidhi mayiz lii asaxiixa min hayrihi inta saxiixa ah iyo inta aanan saxiixayn ii kala saar oo qeybta saxiixana gooni igu qor qaybta aan saxiixayn gooni u saar ii kala saar weeyaan ilan isaga waxaa weyaan aqoon badan uma laha wixii faصanafa الsuqraa tadiib iraawi ayaa muxuu ahaa io kutubo badan ayaad macnahaas eh, ka heli kartaa ood insha allahu tacala ka ogaan kartaa marka waxyaabaha marka uu doortay waxaa ka mid ah raggii wuxuu ka doortay ragga lagu kalsoon yaho caadiliinta ayuu doortay sunantana inta badan boqol sagaashan axaadiis alaxkaam ayuu kusoo ururiyey sidoo kale waxyaaba uu samey waxaa ka mid ah karara alaxaadiida biasaniida mukhtalifa wa jamaca fii kitaabihi bayna fawaa'id اlisnaad wa daqaa'iq اlfiqhi kitaabkiisa wuxuu kusoo ururiyey axaadiista hal xadiid oo hal macno xambaarsan ayaa sanadkan ku keenaya sanadka lagu sheega waa ragga xadaanaa xadaana waa noo iman doonta insha allahu tacaala silsiladaas ayaa sanad loo yaqaanaa taxanahaas ayaa sanad loo yaqaanaa marka halka xadiid ayaa laga yaabaa sanad inuu ku keena oo sanad kale ku keena oo sanad kale ku keena marka wuxuu jamciyey faa'iidooyinka sanadka laga helo iyo daqaa'iq alfiqi fiqiga waxyaabihiisa qarsoon fiqiga qarsoon oo in dadka in badanoo ka mid xataa ah, culimada in badanoo ka mid a ah, aynan gaari karin ayuu canaawiinta iyo baababka u baabeeyey ayuu ku soo ururiyey saas ayuu muxuu ahaa ayaa aada looga ammaanay axaadiistana cilasha iyo ciladaha iyo xanuunada ku jira maradka ku jira ayuu aad uga hadlay weliba aad wuxuu ugu sii hadlay iyaadaat aziyaadaat alikhtilaafaat riwaayo ayuu keenayaa ama xadiid ayuu keenayaa xadiidkaas hal eray oo dheeri ayaa ku jira ama hal eray oo ka naaqisa jira ayaa ku jira halkaas erayna macno muhiim ayuu gudanayaa aad buu usoo arooriyay caleyh raxmat marka kitaabka waa kitaab cilmu riwaaya wa cilmu diraaya cilmiga fiqiga oo loo yaqaano cilmu diraaya iyo cilmi riwaaya oo cilmiga muxuu ahaa musalaxa iyo culuum alxadiid loo yaqaano labadaba imaamka caleyh raxmatullahi uu ku soo arooriyey marka qofkii ilaahay uu yasiro subxaana wa tacala kitaabkan inuu muxuuah intuu shuraaxdiisa dhex cashir walbana muxuuah shuraaxdiis uu noqdo waaba aad ba u yaryihin sida noo imaan donta insha allahu tacala shuraaxde hal aad u weyno muxuuaha ugu mug ilaahay u waafajiyo waxaan isleeyahay sunanta kale wuxuu u dalmarayaa sida muxuu ahaa uu ku ordaya laami ka bisan oo kale ayuu uga ordaya aad iyo aad ayuu ugu fudanaya insha allahu tacaala marka axaadiista kitaabkan waa miiqa xadii miiqa xadiiuu ka kooban yahay shan kun iyo toddoba boqol iyo konton iyo siddeed xadii ayuu kitaabkan ka kooban yahay dabcan kitaabkan hal mujalad ayuu ahaa kanfeeraha buurin oo qaarkiin hadda haystaan waxaan <laughs> ogaya qolyahan walaalaheenna muxuu aha maktabadaha iskalaan u geeyey iyagaa kala jaren si xamaaligiisa uu fududaado laakiin waa laba waa hal mujalad oo yaro ferabura culimada kole waa hayaan anfila waa kan hadda culimada gacanta ku hayaan in la kala gooyma waxa laga yaba inuu kaa kala go'a ama ad qaadi weyda muruq u geliya laga yaaba marka axsanta waa kan ha ah, kan weeyaan waa midkan ferburkan waa kitaabkan weyninka badan waa naam marka asal ahaan laakiin bukhaariga muslimka abu daawuudka tirmidiga nisaa'iga ibni maajaha matniga hore oo la tabciyey mutuuntii hore oo la tabciyey afar afar mujalad wa afar afar marka kan waa fartiyaa la yaryareeyey waraaqdii ayaa waxaa laga dhigay waraaq muxuu ah aad khafiif ah laga dhigay waad arkaysaan laakiin kutubaha asal ahaan sunanka iyo saxiixeynka afar afar mujalad weeyaan dabacaadka hore la yaqaanay oo la akhrin jiray oo muxuu ahaa raggii qaar laga yaaba inay hadda ka soo mareen afar afar mujalad ay ahaan jireen laakiin maadaama ummaddii ay xamaaligii iyo kutubihii in la wato iyo waxyaabo badan ay fududaadeen wax walba in loo fududeeyo oo hal mujallad muxuu ahaa meesha ay rabaan safar iyo meesha ay u qaadan karaan ayaa laga dhigay marka kitaabkan marka markii nushadan aan fiirno nushadan waxaa weeyaan maktabat almacaarif biriyaad ayaa aliftay amaba aa qortay maktabadaas ayaa xuquuqdeeda alimaam alalbani caleyh raxmat ullah markuu axaadiistii sunanka uu kala saaray inta daciifka ah inta saxiixa u kala bixiyey ayaa daartaas wuxuu u idmay inay xukunkiina saaraan saxiix daciif ay dhahaan oy saaraan ayagana ay xuquuqda dabciga ay yeeshaan ayuu siiyey qoraal uu sameeyey imaamka caleyhi raxmat ullah marka eh, nuskhadan shan kun iyo todoba boqol iyo sideed iyo konton xadiid weeyaan laakiin nuskhada noo imaan doonta insha allahu tacaala dakhiirat اlcuqba fii sharxi almujtaba kitaabka isaga ah oo insha allahu tacala in badan aan u noqon doono hadduu ilahay qadara subxaana wa tacaala oo afartan iyo dhowrka mujalad ah kitaabka isaga wuxuu ka dhigay shan kun toddoba boqol iyo kow iyo lixdan marka miqaa udhexayso saddex xadiia udhexayso sooma sagaal iyo toban saddex xadiia udhexayso marka wax weyn maaha saddexda axaadiidna ma maqna dabcan ma maqnae eh, eh, riwaayaadka qaaroo la kala qaaday lisku lisdhexgeliyey wax kale maaha waa inta ayadaba waa u tegi doonaa insha allahu tacaala kitaabka shuruuxdiisa ma badno sida hadda loo sharxay kutubaha kale oo sunanka ama mucaasiriinta ay u sarxeen eh, saxiixeynka ay u sharxeen ama raggii hore loo sharxay aad looma sharxin waxaa ka mid ah zahru ruba cala almujtaba abi bakr jalaaliddiin cabdiraxmaan asuyuuti kitaabkaas waa kitaab yar xaashiyadda markii sunanka la qoray ayaa xaashiyadda meeshan asaa loo saaray waa sharax yaroo latiif aad u fudud weyaan kitaabka kale waxaa weyaan xaashiyat xaashiyatun cala anasaai linuur iddiin moxamed ibn cabdilhaadi almadani asindi almaki walmadani kaman sindi ninka loo yaqaano reer madiine ahaa oo dhintay kun boqol iyo siddeed iyo soddonka jir nabigeena sal allah alay slam alimaam suyuuti waa taqaanaan sagaal boqol iyo goorbu dhintay toban iyo tobaniyo kowdi ayuu dhintay caleh ramat ullah sagaal boqol tobani kowdi ayuu dhintay imaam suyuuti waa taqaanaa waa mawsuuca fanni uusan wax ka qorin lama arko fanni aad wax ka qorin maba jiraba alimaam suyuuti caleh raxmat marka alimaam suyuuti sidoo kale waxaa asna xaashiyadaas oo kale u sameeyey alimaam sindi calayhima raxmat sidoo kale waxaa ka mid ah sharxu sunan nasaai limuxamed almukhtaar ibnu sayid aljakani alshinqiiti almutawafaa alfa rubciin wa khamsa kun nabigeena sal slm oo ku beegan siddeetan iyo shanta taqriiban ayuu geeriyooday sheekh shinqiitigan aad taqaanaan oo caalimka ah reer madiina ninka aabihii weeyaan kitaabkaas marka isna dhowr mujalad ayaa ka baxday ma dhammaystirno kitaabka u dambeeyo oo hadda insha allahu tacala talaabata cilmiga iyo ragga waxa isku haya inay soo iibsadaan oyna ku dadaalaan loo baahanya waxaa ka mid ah waxaa weeyaan kitaabka la yihahdo khiirat alcuqba fii sharxi almujtaba dakhira اcuqba fii sharx mujtaba muxamed ibnu cali ibnu aadam ibnu muusa ethoobi alwalawi waa nin etoobiyaan ah oo sheekh caalimah oo reer maka ah daarulxadiid makiya jooga haddaba weli nool xaramka makiga wax ka akhriyo nin waayeelna ah ninka ayaa kitaabka alifay waa kitaab runti mawsuuca ah aad laba shay ka sheega haddaba cilmiga iyo baabkiisa hagelin laba hay haddii aad ka sheegan doonto cilmiga baabkiisa hagelin atawiilu watikraar in la dheereeya oo sharaxa xadiidkan lagu fakado oo laga hadlo naxwadiisii oo ishtiqaaqiisi laga hadlo oo balaaqadiisi laga hadlo oo waxaa weeyaan laga hadla e-, e-, masaa'ishii laga hadlo oo raggii laga hadlo weliba lagu dheero haddii aad ka sheegan doonto waxanaba laga daba tagay aad dhihi doonta cilmi shuqla ku yeelila isaga tag meelaha durasha ilaahay iska aad tan labaadna wuxuu atikraar soo celcelinta la soo celina macluumada in macluumo hadda lagu sheegay boqol beej ka hore in haddana lagu soo celiyo haddii aad labadaa ka sheegan doonta baabkaan hageen loo leeyahay shaqadaada cilmi ma geli kartid hawlo kale xamaali iyo durasha ilaahay meelaha halka aad ayuu leeya xafidahu runtii waa afdalu maa ulifa fiihi intan aan aragna annaga waa kitaabka ugu qiimaha badan oo la alifay kitaabka isaga marka wuu yeelaa maktabadaha waa laga heli laakiin qofka aalib cilmiga ah wuu ka faaidi karaa intuu yeelahaa maktabadaana ku jira lamaba qaadi karo shee xuseen marka wax la qaadi kara ma runta aad buu culus yahay qof waxaa ka faa'iidi kara faramaran oo shaqo kale aanan qabanaynin laa biil aanan ku maqnayn walaa murug kale aynan haynin dalabo cilmi uun muxuu ah shaqo ka dhigtay ninkaa unbaa meel ka keeni kara xitaa waxaa adag in laga soo diyaariyo waa adagta halkii mujalad oo siddeed boqol iyo ziyaado safxo ah boqol iyo soddon xadiidu ku sharxay marka waa wax mogta dhib badan waa laakiin shaki ma lahan yani haddii aad dul istaagto kaba dhex baxayste waa un yani riyaad aljanna waa khayr ayaa budka ah marka taqriiban kitaabka shuruuxdiisa inaas ayaa ka mid ah intaas marka waxaan kusoo koobayaa insha allahu tacaala kitaabkii sheekhii alifay iyo kitaabka nubda yaroo kooban haddii aan damacno inaan alimaam anasaa'i iyo kitaabkiisa sunan nasaa'i inaan ka hadalno waa bad aad u dhirir badan oon laga baxaynin waxaan marka inaan aan rabaa insha allahu tacaala inaan qeybtaas muqadimada kusoo gunaanado ama waxaa bilaabani baabkii la dhihi jiray baabulijaazaat amaba kitaabka marba haddii sanad u yimid xadaanaa xadaanaa xadaanaa ay timaadee meesha ay soo gashay wixii aan ballan qaadi jirno ahaa in kutubaha ijaaza lagu siiyo ardayda ayaa halkan ka bilaabanaysa beryahan waxaa dhacday qof aanan ijaazo mudnayn ijaazo in dusha laga saaro mujaaz qur-aankii ijaazo la siinaya qofkii ijaazana ma istaahilo axaadiista nabigeena sal sl ayaa ijaazo la siinaya mana mudna baabkiisaba maaha inuu basal gado unbaa ku haboon basal iyo khudaar inuu iibiye qof ay ku haboontaha waxaa weeyaan ayaa ijaazo waxaa la siinaya fi qira'aati alcashar tobanka qira ayaa ijaazo lagu siinaya mana xambaarsana sida dhabta way dhacda arrintayda beryahan way badan haysaa khatar waa arrintayda sidoo kale waxaa ijaazo lagu bixinaya assunan wasayaxayn ayaa qofka ijaazo dhab lagu siinaya lagu taagi mana mudna in la siiyo xataa uma dhow uma dhow xitaa weligiis ataa waaa laga yaaba inuusan midkoo kitaabaa iyaga furin ijaazadan uu mxuaha la soo bood intuu sheekhu u dhudhunto un mxuu isu bahambihiyey kadibna uu dhabarka soo saarto arrinta ayada marka arrin fiican maaha kitaabahan sunanka iyo sayaxeynka waxaa loo baahan yahy marka qofka inuu qaato oo cilmigoodii ugu yaraan wax badan ka qaato kadibna ijaazada qayb uu ka hela laakiin ninkiio de wixii ka faramaran in ijaaza un lagu taaga mushkiladay noqonaysaa kitaabkan marka nasaaiga wuxuu ka mid yahay kutubaha ijaazada ilaahay fadliga subxana watacala anagoon mudnayn uu ilaahay culimo badan uu ijaazo naga siiyey ragga ugu tunka weyn waxaa ka mid ah hadda aad uma geli kara ragga iyaga laakiin ragga ugu culculus waxaa ka mid ah asheekh alcalaama almuxadid asheekh yaxya ibn cuhmaan almacruuf almashhuur bilmudaris cadiim abadi nin reer hindi ah oo masjid alxaraam iyo xaramkaba mudariska aho waa yeel ah aadde boqolka inuu dhaafay umaan u ragga ijaazada aan kitaabkan ugu haysanno ayuu ka yahay ayaa ka ah ninka isaga marka sheekh almudaris mudaris bilxaram wa shuhratu mudaris nolol ayaan ku ogaa xafidahu اllah laakiin nin waayeela ah weeyaan ninkaas ragga culimmada ah uu ka qaatay ijaazada aad bay u badan yihiin oo muxuu ahaa annagana noo ijaazeeyey waxaa ka mid ah rag ayaga ah asheekh sulaymaan alxamdaan ayaa ka mid ah asheekh cabdilxaq alhaashimi ayaa ka mid ah asheekh cubaydulaahi araxmaani ayaa ka mid ah mubaarakfuri cubaydulaahi raxmaaniga raggan musnidiinta oho qarnigan jooga nin aan isaga maraynin waa naadir waa yari waa nin sanad cali ayuu haystaa washeekh maxamed cabdilaahi laknawi ayaa ka mid ah sidoo kale asayid nadiir xuseen dahlawi oo aabbihii isaga ijaaso siiyey khai ah ayaa ka mid ah dhammaantood meelay sii maraanba alxaafid ibni xajar ay sii marayaan almaqdisi ay sii marayaan dhammaantood waxay ku wada biyo shubanayaan abubakr ibnu sunni ama asunni loo yaqaano ayay ku wada biishubanayaan oo xirowga khaaska ahaa alimaam annasaa-i xirowgiis ahaa nushadan maanta mujtabaha annaga aan gacanta ku haynano ninka soo wariyey oo soo xambaaray ah ninka asaga ahay intoodaba sanad intaas taxan ayaa marka asheekh yaxya almudaris xafidahu اllah ayaan ka haysanaa waxaa ka mid ah sheekh safiyuraxmaan ayaa ka mid ah wasiyullah cabaas wasiyullah cabaas oo asna muxuu ah madaris bilxarami almakki ayaa ka mid ah iyo mashaa'ikh aad u badan insha allahu tacaala ilaah haddii uuna nooleeyo nana waafajiye maalinta kitaabka u dhammaado oon ka faraxalanno maalinta ayada ayaa ijaazada ardayda wixii kitaabka dhammaystay iyadoo dhammaasho tiran ayaa insha allahu tacala aan farta ka saari doonaa biidni tabaaraka wa tacaala iyadoo qoraal iyo iyadoo shafawi ah labadaba isku jirta biidn lah caza wajal ilahin waxaan ka baryana biasma usna wa sifaat ulula inuuna gaarsiiyo na waafajiyo noo yasiro nagana aqbalo ikhlaasna na siiyo rabbiga subxana wa tacaala intaas waxaan ugu baxayaa kitaabkii aan wadnay muqadimadiisii hore cashirkii wakhtigu uga dhamaado le sheekh xuseen laakiin waxaan raacinayaa inta ayada insha allah habeen dambe ayaan kitaabka nuxurkiis toosu bilaabi doonaa amaba cashirka u horreeya kitaabka eh, oo muqadimada kaka ah, ka dambeeyo laakiin sideen waxu akhrin doonaa habka aan kitaabka u akhrin doono sifuu noqon doonaa kitaabkan waad aragtaan waa kitaab aad u weyn kutubihi hore oo muxuu ahaa fududaa ma ahan waa culays badan yahy habka akhrinta wuxuu noqon doonaa horta ragga sanadka silsilada sanadka ayaan mari doonaa silsilada sanadka marka haddii markaan marayno haddii nin daciif aan soo marno inta badan waan baraarujinaynaa oo ninkan waa daciif aan len tan labaad haddii nin muhmal ah, yani nin waxaa la yidhi xamaad ayaa la yidhi laba xamaad ayaa hadda mashhuur aad u ah xamaad ibnu zayd iyo xamaad ibnu salama ama waxaan soo marnay sufyaan sufyaanka waxaa aad caam u ah laba sufyaan sufyaan ibnu saciid athawri iyo sufyaan ibnu cuyayna ninkaas muhmalka marka midkuu yahayna fartan ku ishaarina waa ibnu cuyayna ayaan leenahay amaba athawri ayaan leenahay xamaad ibnu salma ayaan leenahay ama ibnu zayd ayaan leenahay waa tusaale ahaan qodobkaadna waa qodobka koobaad qodobka labaad siday caadiga ahayd in kitaabkii lafdigii laqbadii caadigeedo taqaanay in lissaaro kitaabka oo lissaarno ayadna insha allahu tacala waan samayn doonaa biidn illah casa wajal waa qodobka labaad qodobka saddexaad xadiidka waa daciif iyo xadiidka waa saxiixna waan leenahy inta badanna intaad inkugu qoran yihi nuskhadaad cid haysata isaga ayaaba waxaa weeyaan qishii idin sii siiyo waa saxiix waa daciif isagaa dhihi hadduu saxiix dhahaa kama daba tegayn laakiin hadduu dhaha daciif sababta dacfiga keentay inaan yara ishaarno iyadoo kooban oo waxaa daciif xadiiku ku waa sida inaan dhahno ayadna insha allahu tacala waan samayn doonaa biidn illahi caza tan kale axaadiista mararka qaar laba xadiid oo daahirkooda uu muuqda inay iskhilaafayaan ayaa noo imaan doonta insha allah caza labada xadiidna in muxuu la dhexdhexaadiyo ama tawfiiq la sameeyo oo tacaarudkaas waxa tacaarudka u muuqana meesha laga bixiyo iyo iska horimaadka waan samaynaynaa mas'alo khilaafi ah ay meesha ku jirtana mararka qaar waan ishaaraynaa waxaan u leehay mararka qaar mas'alo kastoo khilaafi ah haddii aan dhahno waan ishaaraynaa wakhtigaan haysanno iyo kitaabka culayskiisa baabkaas ma kama bixi karno marka laakiin mararka qaar insha allahu tacaala ishaaraad ayaan ishaarayno qodobka isaga ah oo khilaafka inaan ishaarno iyo xadiidkii xukunkiisa inaan saarno weliba sababta dacfigan aan caddayno iyo macnaha guud ahaaneed oo laga fahma xadiidka inaan ishaarno inahaas insha allahu tacaala ayaan eh, xooga saari doonaa maqsuudka iyo maqsadka aan rabnana sida horaan baan u sheegnay waa shurax sharax dulmar kooban iyo sharax kooban iyo axaadiista nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam dadka in loo wara oo ummadoo dhan qofka cilmiga badan lah iyo qofka cilmigiis uu hooseeyo iyo qofka bilowga ah iyo qofka muntahiga ah intaba inay muxuu ahaa ay wax un ka helaan maqsuudka waa nooca isaga ah aanan ku daahin oo axaadiista nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam laga faa'iidaysto intaas ayaa muhimaqsuudka iyo muhiimka ay tahay salliga nabigeena sal l slm oon wadnana qaala rasul lahi sal allahu alay waslem qaala rasul lahi sal l slm qaala rasul lahi sal l slmna aan ka faa'idaysano waa faa'iido aad weyn oo doqonmagarata ah oo in badan dadka ay muxuu ahay dareemaynin laakiin wax la mid ah in la hela ay aad u yartahay ilah waxaan ka subxana wa tacala bismai lxusna wa sifaati alculaa kitaabkan caws uu noogu bilowday inuu si sahla oo deg ahna nooga dhammeeyo waxaad ogaanaysaan in kitaabka lix habeen la akhrin doonaa dhaqan ahaan waxaa noo jirtay in sabti iyo axad iyo sniin aan akhrino kadibna aan kala danaysanna cidda danaysan jirta danaysi waa dhammaaday dhexdaan ani soo xirtay insha allahu tacaala adinkana sidaan ku ballannay ragga alabata cilmiga khaasatan dhexda inaad xirataan iyo aalibaata cilmi gabdhaha aalibaadka oo muxuu ahaa fasalka dambe iyana jooga fasal gooniyahay gabdhihii ku jiraan oo mikrofoonkooda ugu xiran yahay halkaas ay kala socdaan waxaa weeyaan iyagana dheda ha irteeno mxuu ahaa raggana dheda ha irteeno afar habeena ah halkan ku ahrin doona insha allah taala isniin iyo talaada iyo arbaca cafwan sabti iyo axad iyo isniin iyo talaada halkan ku ahrin doonaa habeenka arbacada iyo habeenka khamiista meeshan waxaa ka socda kitaabaa ka socda kitaabna kitaab looma duminayo waan guuraynaa marka intaa laga guuri khaasatan dalabata cilmiga waxaa la tegi mxuu ahaa fasaladaas kore ayaa la tegi arbacadii khamiis halkaas ayaa lagu ahrinaya dumarkana fasal ay gelayaan raggana fasal gelayaan halkaas ayaa muxuu ahaa lagu ahrin doona insha allahu tacala labadaa habeenna afarta habeenoo kalena halkaan ku ahrinayna ilaa sheekhu kitaabka dhameeya markuu kitaabka dhameeyana insha allahu tacala waxaan isku dayi doonaa inaan labadeena habeen soo noqsonno lixda habeenba kitaabkan uu socdo intaa waxaan u yeelaynaa kitaabka culayska uu qabo nairobi mashquulkeeda adksoontihiin kitaab la bilaabay oon dhammaanin dhibka uu leeyaho adinkaba garan kartaan marka inahaas oo dhan iyo adduunka qofka cawaarid waxbaa qof kusoo darsi safaraa kugu soo dirsi xanuuna imaan kara geeriya imaan karta waxbaa imaan karo marka in intii la degdejin karo cilmigaa la dejiyo oo ardaydana ay ka faa'idaystaan qofka mudariska oo akhrinana muxuua ah, wuxuu ilahay u qadara u akhriyo maqaasidaas iyo awgeed ayaan insha allahu tacala kitaabka lixda habeen ugu dhignay ilah waxaan ka baryana subxana wa tacaala mar kasta iyo haddaba inaad ilaahay noo yasiro kitaabkan iyo kitaabaha kale inaan dhammayno ka faa'idaysano alla wejigiisa ula qasadno adduuniya aakharana anfaca hada wallahu aclam wsal allah wslam abdi rasul mustafa